bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعdu qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab laa ykun bغdka tlfa laa yakun younan ahaanin bغduka nacaybkaaga aada qof nacayso talafan halaag younan ahaanin mid aada halaagiisa tamanisaayo noqonin qala xadaثna سacيid bnu abi maryam qala akhbarana mxamed bnu jacfari qala xadaثna zayd bnu aslam can abihi wahuwa aslam mawlى cmar radia allahu canhu ayb mawla can cumara bni الkhaطaab radia allahu canhu qaal laa yakun yownan ahaanin xubuka adiga jacaylkaaga kalafan mamanaasho wixii inaad iskaga maman tahay uun yaysan noqonin jacaylkaaga miisaan ha yeesho walaa buqduka nacaybkaaguna yownan noqonin talafan baaba yacnii mid aad qofka aad nacdana inuu baaba-o un aad rabto oo meel ka sokaysa aan jirin yaanay noqonin sidaas ha noqonin ayb faqultu waxaan idhi kayfa daaka kaagaasi sidee buu ahaanayaa qaala waxa uu yidhi idaa axbabta haddii aada jeclaato kalifta waad mamanaanaysaa kalafa asabiyi cunuga yar mamanaanshihiisoo kale cunug yar wixii uu rabo waa ku maman yahay maka joogsanayo mana isxukumi karo mana yacni iska oojoojin karo jacaylkaagu marka ilmo yaryaroo wax iskaga maman iyounan noqonin waidaa abqadta haddii aada wax nacdana axbabta lisaaxibika saaxibkaaga waxaad u jeclaanaysaa atalafa halaag markaad nacdana inuu baaba-o ama uu halaagsamo yaad tamaninaysaa ood jeclaanaysaa sidaas iska dhaaf waayo macnaha oo yaanu sidaas noqonin aakhiru kitaabi اladab walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin xadiidkan marka xadiidka ugu danbeeyo kitaabu ladab aladab اlmufrad lilimaami اlbukhaariyi weeyaan waa xadiid mawquuf ah kaas ayaa marka intii uu jamciyey ugu dambayso marka maadaama kitaabkii uu dhammaaday ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa isagaana gaarsiiyey bilowgiisiina waa noo qadaray dhammaadkiisana waa noo qadaray walilaahi alxamdu awalan wa aakhiran ilaahay baana ammaan iyo mahadle hore iyo dambaba intaa mahaddaas alle kadib waxaan waxyar kitaabka in shaa allahu tacaala aan ka sheeg sheegi doonnaa waxyaabihii inta kitaabka daraasadiisa aan ku jirnay ee aan ka ur ururinay ee ku saabsan kitaabka ama shuruudiisa ama caadaadka musanifka kitaabka uu ku qoray iyo waxyaabahaas sidaasna caadada culummada saasay ahaa jirtay oo waxay samayn jireen marka kitaabka uu dhammaado khatmi khatmigana macnihiisa wuxuu ahaa kitaabka in laga sheekeeyo waxyaabo ka mid ah marka hore waxaan u qaybeynaa kelmaddan tarjamo imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala iyo wixii kale marka ama caadaadkiisa iyo kitaabka inta xadiido uu yahay iyo waxyaabahaas awala alimaamu اlbukhaari huwa alimaamu alxaafiظu اlmujtahidu amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid abu cabdillaahi kunyadiisa abu cabdillaahi baa la yihaahdaa moxamed bnu ismaaciil bni ibrahim ibni ibraahima bni اlmugiira yaa la yihaahdaa awowgiisaas labaad ee almugiira wuxuu ku islaamay calaa yaday alyamaan bnu akhnas aljucfiy qoladaas jucfiyiinta nin ka mid ah ayaa islaamiyey bukhaari awowgiisa labaad muqiira isagaa soo islaamay muqiira marka odayga ka koreeyo isagu wuxuu ku dhintay eh, calaa diini almajuusiya ayuu ku dhintay awowga labaad ayaa soo islaamay oo muqiira ah ayib ee muqiiraha magaca ka dambeeyo maxamed bnu ismaaciil bni ibraahima bni lmugiira dabdigiisa ka ka dambeeya way isku khilaafeen bardisbah waa la yidhi bardisbah biraa ibnu naasiridiin addimashqi risaaladiisa tuxfatu lakhbaariyi waxa uu ku sheegay safxada soddonaad oo wajadtuhu fii mowdicayni yasdisbah waxaan ujeedaa yasdibah bardisbah waa la yidhi yasdibahna waa la yidhi oo wuxuu yidhi bikhad abi jacfar ibni axmed ibni moxamed alcabdariy ayaan sidaa ku arkay buu yidhi nacam baddisbahna waa jirtaa baddisbah oo meesha tii hore ra-da ay ahayd daal la akriyo marka baddisbah ama bardisbah dheh macnuhu waxa uu yahay luqada reer bukhaaraa azaaricu qofka beeralaydaee wax beerto ayaa la yidhaahdaa bukhaari waxaa la dhalay salaada jumcada kadib saddex iyo tobankii shawaal boqol iyo sagaashan iyo afartii salaada jumcada kadib saddex iyo tobankii shawaal boqol sagaashan iyo afartii isagaa la su-aalay mataa welidta ayaa lagu yidhi fa akhraja khata abiihi aabbihii fartiisiibuu soo bixiyey qoraal aabbihiis ou qoray uu yidhi wulida yowma aljumucati lihalaata cashrin lihalaata cashrata leylati madat min shawaal saddex-iyo toban maalmood mar habeen markay ka tagtay shawaal boqol sagaashan iyo afartii ayaa la dhalay qoraal sidaasuu soo bixiyey aabbihii ou qoray idan marka waqtigii ou dhashay waa la dabdiyey oo aabbihii baa dabdiyey ayb Eh, a'imo badan ayaa waxay asaaniiddooda ku wariyeen ana albukhaariya adara fii sigarihi bukhaari markii uu yaraa indhala-aan ayaa ku dhacday waa hooyadiis waxay ahayd mutacabida aada u tadaruc badan u duco badan ru'ya ayay waxay ku aragtay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi qad radda allaahu cala bniki basarahu wiilkaaga ilaahay waa u soo celiyey araggiisa fa asbaxa waqad radda allaahu calayhi basarahu subaxdii wuxuu soo waabariistay isagoo indhihiisa qabo raximahullah waalidkiis aabbihii isaga dhalayna wuxuu ahaa nin waric ah xalaal miirad badan dhowrsi badan buu ahaa waxaa la yidhi wuxuu ka maqlay imaamu maalik xamaad ibnu zayd waa arkay ibnulmubaarakna labadiisa gacmooduu ku salaamay sidaas ayuu bukhaari sheegay kitaabkiisa altaariikhu اlkabiir wuxuu u tarjamay ismaaciilu bnu ibraahima bni اlmugiira tarjamadaas ayuuna ka bixiyey ibnu naasiriddiin addimashqi xaafidkaana wuxuu yidhi in lam yakun hada waalida اlbukhaariyi falaa adri man huwa kaas la tilmaamayo hadduunan ahayn bukhaari aabihii waalidkii ma ogi cid uu yahay ayb aabbihii isagoo yarow dhintay bukhaari oo yar oo waxa uu yidhi markii uu dhimanayeyna aabbihii uu yidhi laa aclamu min maalii dirhaman min shubhatin walaa min xaraam maalka aan haysto ma ogi buu yidhi wax dirham shubha ay ku jirta ama xaaraan ah aabbihiina nin waric a ah buu ahaa marka aabbihii isagoo yarow dhintay agoonnimow ku barbaaray bukhaari hooyadii waxay u dhiibtay macallinka dugsiga ilaa uu toban sano uu gaaray markuu toban gaarayna waxaa la jeclaysiiyey xadiidka nebiga sala allahu calayh waalihi wasalama inuu xifdiyo ayuu bilaabay ilaa markii uu kow iyo toban jirka ahaa rag culimo ah oo waaweyn oo xufaad ah ayaa waxyaabo ay tasxiifiyeen buu saxaayay isaga markuu kow iyo toban sano uu jiray ayib sideed iyo toban meelaha markuu gaaray wuxuu bilaabay inuu sanifo qadaaya asaxaaba wataabiciin wa aqaawiilahum inuu wax ka qoro ayuu bilaabay taariikhu lkabiirka siddeed iyo toban jir ayuu ku sanifay qabriga nebiga agtiisa ayuu ku qori jiray habeenada dayaxa isagoo dayaxa iyo markaa iftiinsanayo wuxuu yidhi waqalla smun fi taariikhi ilaa walahu cindii qisatun ilaa anii karihtu tadwiila alkitaab ma jira buu yidhi tarjamo kitaabkaas aan geliyey ilaa qisaan u haayaa buu yidhi laakiin kitaabka inuu dheeraadaan diidayaa buu yidhi kitaabkiisuna waa marjic ay u laabtaan culimmada xagga itisaalka sanadka iyo inqitaaca iyo marka laga hadlayo dadku siday wax u kala maqlaan iyo waxyaabahaasuu aada u sheegaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha adducafaau alkabiir iyo adducafaau asagiir ruwaadda lagu hadlay buu uga hadlaa ayb hooyadii iyo isaga iyo walaalkiis axmed ayaa xajka isla soo aaday markii uu xajka soo aadayna isagu meeshaasuu ku haray hooyadii iyo iyo walaalkii way laabteen carrigii bay ku laabteen meeshii ay ka yimaadeen isaga maka iyo madiine ayuu cilmi ka bilaabay marka iyo inuu markaa culimada uu wareego ou markaa xadiidka iyo ka qaato kutubta uu sanifay waxaa ka mid a ah aljaamicu saxiixa bukhaariga oo dadka muslimiinta imaam u noqday iyo waxa ay xalaasha iyo xaaraanta iyo cibaadaadkooda iyo waxyaabaha marka ay marjic ugaga dhigtaan ayaa ilaahay uga yeelay jaamic marka la leeyahayna waa kitaab wax walba oo funuunta cilmiga ay ku jiraan caqiidaa ku jirto tafsiiraa ku jiro fiqhibaa ku jiro siiro iyo maqaasibaa ku jirto waa kitaab sidaas ah wuxuu leeyahay kitaabu ladabi almufrad oo kan hadda aan dhammaynay ah oo aan marka khatmigiisa aan joogno ee wuxuu leeyahay sidoo kale kitaab la yidhaha alfawaa'id imaamu tirmidi baa sheegay manaaqib dalxa markii uu ka hadlayay sunankiisa ayuu sheegay kitaabkaas inuu leeyahay waxaa kaluu leeyahay kitaabu lictisaam kitaab la yidhaahdo wuxuu ku sheegay saxiixiisa kitaabu lictisaami bisunan bilkitaabi wasunna awalkiisa ayuu ku sheegay inuu kitaabkaas kitaabu lictisaam inuu leeyahay ajzaa xadiidana waa alifay juz-u lqira'a buu leeyahay alqira'atu khalfa alimaam rafcu lyadaynka khalqu afcaali lcibaad biru lwaalidayn kutubaha faraha badan buu leeyahay shuyuukhdiisu kun waa ka badnaayeen abu jacfar alwaraaq waxa uu yidhi samictu lbukhaariya yaquulu qabla mowtihi biqaliil waxaan maqlay bukhaari oo dhahayo intuunan dhimanin wax yar ka hor katabtu can alfin wa hamaaniina rajulan kun iyo siddeetan nin ayaa wax ka qoray buu yidhi kullun yactaqidu ana aliimaana qowlun wacamal wayasiidu wayanqus yacnii kun iyo siddeetan imaaman wax ka qoray buu leeyahay mid kastaana caqiidadiisu ay fiican tahay ou leeyahay alimaanu eh, qowlun wacamal yasiidu wayanqus ou dhahayo ayb eh, alxaafid abu cabdillaahi alxaakim macrifatu culuumi اlxadiidka wuxuu ku sheegay bisanadihi can abi nasrin اlwaraaq wuxuu yihi samictu abaa xaamid axmed bna xamdu axmed bna xamduun qaala samictu muslima bna alxajaaj imaamu muslimaan maqlay wa jaa ilayhi moxamed bnu ismaaciil baa u yimid bukhaari faqabala bayna caynayhi imaamu muslim wuxuu dhunkaday imaam bukhaari cilabadiisa indhood dhexdooda ayuu dhunkaday wa qaala waxa uu yidhi dacnii uqabilu uqabil rijlayka idaa aan lugahaaga dhunkado ayuu yidhi yaa ustaada alustaadiin wa sayid almuxadisiin wa tabiiba alxadiidi fii cilalihi intaas u qiray asaatidada ustaadkooda muxadisiinta sayidkooda axaadiidta cilalkooda ninkii aada u yaqaanay iyo yacnii waxyaabaha cilalka lagu keena daweyntooda uma sa'ala can cilati xadiidi kafaarati اlmajlis xadiid buu marka su-aalay ciladiisa kafaaratulmajliska markaasuu aadka uga hadlay marka ayb cilada marka xadiidkaas buu ka sheekeeyey waana ku dheeraaday imaamu lbukhaari wuxuu ahaa kaana warican khadiibu lbaqdaadi fii taariikhihi wuxuu ku wariyey bisanadihi can اlbukhaariyi anahu qaal arjuu an alqa allaha walaa yuxaasibunii ani iqtabtu axadan waxaan rajaynayaa inaan alla la kulmo iyadoo uunan igu xisaabaynin qof aan xantay taas markaa de qofka dhahaya waxaa dareemaya qof aad u warac badan oo afkiisa aada uga adag inuu yahay ayib tacab ayuu ka maray iyo dhibaato cilmiga xasilintiisa hal qisoo ka mida waxay tahay falamaa raxala ilaa aadama ilaa aadama bni abi iyaas sheekhiisa aadamu bnu abi iyaas markuu u rixlaystay nafadat minhu nafaqatu nafaqadii baa ka dhammaatay fa saara ya'kulu awraaqa alashjaar geedaha caleentooduu cuni jiray ibnu naasiridiin tuxfatu lakhbaariyi bitarjamati albukhaariyi buu ku sheegay bukhaari wuxuu lahaan jiray dhul wa kaanat lahu ardun yukriihaa yastanfiqu minhaa dhul ayuu lahaa waa kireen jiray wixii uga soo baxo ayuu nafaqaysan jiray mararka qaarna xaalkaas baa soo mari jiray ayb wa kaanat lahu awraadun dhinaca adkaarta iyo ilaahay ku-xirnaanshaha iyo awraad ayuu lahaan jiray wa khatmatun lilqur'aani iyo khatmo qur-aanka uu ku qatimo wa kaana yaqra'u fi saxari maa bayna annisfi ila athuluth min alqur'aan waqtiga saxarka wuxuu aqrin jiray nis ama thuluth qur-aan ayb cilmiga iyo aad buu u karaamey jiray waana weyneyn jiray cilmiga oo qiso iyadana waxaa jirto amiirkii bukhaara oo la dhihi jiray khaalid ibnu axmed adduhli waali bukhaara ayaa u yeeray waxa uu yidhi an ixmil ilaya kitaaba aljaamici wataariikh waxaad iisoo qaadaa buu yidhi kitaabkaaga saxiixa iyo taariikhda iyo wagayrihimaa soo qaad liasmaca minka saan kaaga dhegaysto fa qaala moxamed bnu ismaaciil lirasuulihi bukhaari ninkii lasoo dirsaday wuxuu ku yidhi ana laa udilu lcilma aniga cilmiga ma dullaynayo wa axmiluhu ilaa abwaabi annaas dadka iridahooda ma geynaayo fain kaanat laka ilaya shayun minhu fain kaanat laka ilaya haddii aniga markaa adiga ay kuu sugnaatay yacnii shay-un wax hadday kuu sugnaadeen iyo dan iyo xaajo ilaya xaggayga oo minhu cilmigan ka mid ah waxa uu yidhi adiga imaaw masjidkayga igugu imaaw ama daartayda igugu imaaw ayb in lam yucjibka haada arrinta hadda ku cajab gelinaynina fa anta suldaanun suldaan baa tahay famnacnii min almajlis haddaad doontana majliska ii diid liyakuuna lii cudrun cinda allaahi yowma alqiyaama saan ilaahay agtiisa cudurdaar uga hela maalinta qiyaamaha liannii laa aktumu lcilma maxaa yeele anuu cilmiga ma qarinaayo liqowli nabiyi sal ll slam man su'ila can cilmin fakatamahu uljima bilijaamin min naar aniga marka ilaahay agtiisa aan cudurdaar ku yeesho adiga madaxaad tahay haddaad doonta ii diido waxba ha aqrinin dheh waa iska daynayaa ilaahayna cudurdaar baan uga helayaa laakiin cilmiga inaan adiga kuu soo qaadoon cilmiga isaga aan dulleeyo ma yeelayin ayb oo waxaad samaysaa haddaad xaaje iyo waxaa aa leedahay faxdurnii fii masjidii ow daari masjidka iigu imaaw ama daartayda soo igugu imaaw ayb waxaa la yidhi marka fakaana sababu lwaxshati baynahumaa hada amiirkii bukhaaraa iyo bukhaari sababta ay u kala fogaadeen arrintaanay ahayd ayb ibnu naasiriddiin sidaasuu leeyahay bukhaari wuxuu ku dhintay qaryo la yidhaha khartanka ama khirtanka sanadku marka waa laba boqol konton iyo lixdii buu dhintay muarikiinta sidaasay sheegeen ibnu yuunus taariikhi lghurabaa wuxuu ku sheegay isaga inuu masar ku dhintay laakiin waa waham iyo qalad cid aan isaga ahaynna ma sheegin tarjamada marka bukhaari iyadoo kooban halkaasaan uga baxaynaa fasalka labaad wuxuu noqonayaa kitaabkan adabulmufradka axaadiidta ku jirto tiradooda marka axaadiidta ku jirto kuwa marfuucada iyo kuwa mawquufada marka laysu geeyo kun saddex boqol labaatan iyo laba xadiid kun saddex boqol labaatan iyo laba xadiid oo isugu jirto marfuucaad iyo mawquufaad ayb aahaarta mawquufada ah oo saxaabada ama keyrkood lagu waqfiyey waa saddex boqol siddeetan iyo saddex ahar baa ku jirto saddex boqol siddeetan iyo saddex ahar ayb intaa marka waa mawquufaadkii iyo inta inta soo hartayna waxay noqonayaan eh, axaadiidta marfuucada marka marfuucada waxay noqonayaan sagaal boqol soddon iyo sagaal sagaal boqol soddon iyo sagaal xadiid waa marfuuc kuwa aahaarta mawquufada ah ama saxaabi ama taabici ha ku joogtee oo suurada suuro mawquuf leh tiradoodu waa saddex boqol siddeetan iyo saddex meeshaas marka hadal ibnu xajar uu yidhi ayaa nadar ku sugnaana ibnu xajar kitaabu ladab oo saxiixulbukhaariga markuu sharxaayay waxa uu yidhi wa kitaabu ladabi اlmufradi yashtamilu calaa axaadiida kitaabkan adabulmufradka wuxuu koobsanayaa buu yidhi calaa axaadiida zaa'ida calaa ma fi saxiixi wa fiihi qaliilu min alaahaari اlmawquufati axaadiid marka wuxuu leeyahy isaga uu zaa'id leeyaho kutubu sita kale zaa'id yahay ayaa ku jirto waxaan ujeedaa axaadiid uu zaa'id kale yahay bukhaariga saxiixulbukhaariga ayaa ku jirto aahaar yar oo mawquufana waa ku jirtaa wa fiihi qaliilun min alaathaari almawquufa ayaa ku sugan hadalkan marka waa hadal nadar uu ku sugan yahay leanna aahaartu ma yara saddex boqol iyo siddeetan iyo saddex kun saddex boqol iyo labaatan iyo laba jumlo dhan waa rubuc waa ka badan yahay aathaarta marka kitaabku rubuc waa ka badan tahay rubuc kitaabka waa aathaar weliba ka badan marka rubuc ka badan qaliil ma lagu sheegi karo dabcan ayib intaa marka waa tirada zawaa-idda kitaabkan adabulmufradka ku jirto cala alkutubi sita yacni kutub sita waxaan u jeedaa saxiixeynka iyo abu daawuudka tirmidiga nasaa-iga ibnu maajaha lixdaas kutub axaadiidta aan ku oolin ee adabulmufradka uu la zaa'idka yahay oo isaga ku taallo tiradeeda maxay noqone awalan inta aanan taas gaarin zawaa'idda aan wax yar ka hadlo kutubu zawaa'id maxay xambaarsan tahay maxaa la yidhaahdaa kutubtan azawaa lagu magacaabo isdilaaxooda ama isdilaaxa culimada markay leeyihiin zawaa fulaan calaa kitaabi kada ama calaa kutubi kada markay leeyihiin waxaa weeyaan kutubun yajmacu mu'alifuuha fiiha axaadiida yaziidu biha bacdu kutubi اlxadiidi calaa bacdi aakhara mucayanin waa kutub axaadiid la zaa'id ah kala zaa'id ah kutub lado la dooranayo markaa mucayan ah masalan haddii la yidhaha zawaa'id اladabi اlmufrad cala sita waxay noqonaya axaadiidta aan sitada ku jirin oo kan ku jirto ayb zaa'idku marka zawaa kuwaasaa la dhahaa kutubta noocaas hadba marka kutubaa la dooranaa marka hore intaanoo kitaab xadiid aan ku jirin oo mid kale mid kaleoo mucayana ku jirto ayaa marka lasoo saarayaa gooni loo soo bixinaya zawaa-idaa lagu magacaabaya oo zawaa-id alkitaabi alfulaaniyi cala alkutub alfulaaniya ayaa la dhahayaa laba faa'iiday ka leeyihiin marka culamaa ulxadiid arrintaas faa'iidada koowaad waxay tahay kitaabka qiimihiisa in marka la rabo in la qiimeeyo qiimat lkitaab kitaabkan wax zaa'idinayo qiimihiisu muxuu leeyahay waxaa laga ogaan karaa axaadiidta uu la zaa'idka yahay sababtoo ah kuwa lala wariyey iyaga dad kaleba waa la wariyeen waxba laguma qiimeyn kara sida badan laakiin kitaabkan faa'iidadiisa iyo xooggiisa iyo waxa lagu qiimeyn karo waxa ay tahay isaga ziyaadaadkiisu sidee bay yihiin ayaa laga qiimey karaa faa-iida waa taas ayb faa-iidada labaad waxa ay tahay ardayda in waktiga loogu ilaaliyo mararka qaar qofkii waktigiisii buu rabaa inuu aada u ilaaliyo masalan kutubu sita waa soo qaatay ardaygan bukhaari ilaa ibnu maajah waa yaqaanaa kitaab kalou rabaa marka oo xadiida inuu barto haddii marka kitaabkaasi uu leeyahay zawaa-id cala sita macnaheedu waxay tahay zawaa-idka u markuu zawaa-idku akhristay kitaabkaas dhan waa yaqaan marka leanna inta kale hore usoo akhristay soo maa faa-iidadana waa ku jirtaa kutubtan zawaa-idda nacam macnaha noocaasna waa u sameeyaan culimada ayib labadaas faa'iidaa marka ku jirto ayb ee kutubta ugu caansan zawaa'idka laga alifay waxaa ugu caansan majmacu zawaa'id wa manbacu lfawaa'id kitaabka la yihahdo majmacu zawaa'idku marka wuxuu sameeyey musnadka axmed abu yacla musnadkiisa macaajimta dabaraani ee saddexda ah shan kitaab soo maaha musnad lbazaar lixdaas kitaab wixii ay kala gooni noqdeen kutubu sita ayuu meel ku qoray xaafid alciraaqi baana u ishaaray sidaasu wuxuu yidhi zawaa-iddaas samee buu yidhi ciraaqi sheekhu uu ahaa nuuruddiin alhaytami ninka majmucu zawaaidka iska leh isagaa u tilmaamay asaaniidda ka xadaf buu yidhi axaadiidta zawaa-idda lixdaa kitaab ay kala zaa'idka yihiin kutubu sita meel gooniya ku jamci buu yidhi asaaniiddana ka xadaf si ardaygu ay ugu fududaato inuu marka kutubtaas wax ka qaato wixii le kale ee uu ka tegay meelo kaleu kusoo maray ayb sidii buu yeelay weliba xataa magaca majmacu zawaa'id waxaad bixiyey ciraaqi muqadamada siduu ku sheegayo nuuruddiin alhaythami ayb kadib nur alimaam alxaafid nur nuur nuuruddiin alhaythamiyu wuxuu aad ugu sii dadaalay zawaaidda inuu jamciyo kutubta zawaa uu jamciyo waxaa ka mid a ibnu xibbaanka saxiixiisa axaadiidta uu kala zaa'idka yahay bukhaari iyo muslim saxiixeynka wuxuu ku magacaabay mawaarid adam-aan ilaa zawaaid id ibni xibbaan mucjamul awsadka iyo sagiirka labadaas mucjam kutubu sita axaadiidta ay zaa'idka kala yihiinna gaaro u qoray majmacu lbaxrayn fi zawaa'id اlmucjamayn ayuu u bixiyey ayb bazaarka axaadiidta uu la goonida yahayna gaaru u qorayo kashful ayuu u bixiyey kashful astaar can zawaa'id اlbazaar cala اlkutub sita kulli waa madbuuc kutubtaasi qaarkoodna culimo zamankaanaaba aada uga shaqeeyeen sheekh ilalbani iyo kale way ka shaqeeyeen nacam ayb alxaafid shihaabuddiin albusiri wuxuu leeyahay isagana zawa'id bni maajah ala cala sita ibnu maajaha axaadiidta uu kale zaa'idka yahay kutubu sita wuxuuna u bixiyey misbaaxu zajaaja fi zawa'id ibni maajah ayaa la yidhaha waa madbuuc isagana buusirigan marka waa buusiri xaafid oo muxadid awe ah, waa ka dambeeyey midkan marka burdaha iyo waxaas ku gabiyey kaasi kaasi muxadid ma ahayn xadiidna sha'nigiisa maba ahaynba yaan marka lagu qaldamin laba buusiiri waa nisbada un bay wadaagaani ayb alxaafid ibnu xajar alcasqalaani ayaa yimid ka bacdi sideed musnad zawaa-idooda ayuu gaar u qoray ay kutub sita iyo kala gooni yihiin sideeddaa musnad waxay yihiin ee kutub sita iyo musnad axmed ay kala gooni yihiin markaan u fiirso yacnii axaadiid axmedna uusan musnadka ku warinin kutub sitana aan lagu warinin oo sideed imaam masaaniidooda ku jirto ayuu gaar u bixiyey wuxuuna u bixiyey almaaalib alcaaliya bizawaa'id almasaaniid athamaaniya masaaniiddaa sideeddaa waxay kale yihiin musnadu abi daawuud atayaalisi musnad alxumaydi ibnu abi cumar alcadani musnadu musadad musnadu axmed bni maniic abu jacfar albaqawi musnadu abi bakr bni abi shayba musanafka maaha musnadka Eh, wamusnadu cabdi bni xumayd wamusnad alxaarit bni abi usaama sideedaas masaaniid zawaa-idooda kutubu sita iyo axmed ay kala zaa'idka yihiin ayuu wuxuu ku ayuu jamciyey almadaalib alcaaliyuna ka dhigay meeshaa marka waxaa dareemaya marka kutubta zawaa-iddu inay wax faa-iido badan ay leedahay kitaabkan hadda aan hayno adabulmufradka axaadiidta uu kala zaa'idka yahay kutubu sita ibnu xajar waxbuu ka qoray laakiin waa mafquud waxaa sheegay sakhaawi kitaabkiisa aljawaahir wadurar <clears throat> fi tarjamati shaykh اlislaam ibni xajar kitaabu zawaa'id اladab اlmufrad buu qoray ibnu xajar laakiin ma leh kulle naam oo isagoo makduudana lama sheegin ma maqlin isaga oo madbuucana culummadu ma sheegin labada siba ayb marka zawaa-iddaas marka ee uu isagu kala goonida yahay kutubu sita markii aan xisaabinay waxay noqotay ama ay gaaraysaa shan boqol konton iyo laba xadiis shan boqol konton iyo laba xadiis marka macnaha shan boqol konton iyo laba xadiis kitaabkuna kun iyo saddex boqol iyo labaatan iyo laba xadiis uu yahay taqriiban nus waa ku dhawaanay soo maha nus bay ku dhow dhowdahay <clears throat> marka zawaa-id badan baa ku jirta kitaabka ayb fasal kale waxa uu yahay ruwaadda kitaabkan kusoo aroortay sanadkiisa oo aan kutubu sita aynan u werinin <clears throat> kutubu sita aynan u werinin waa ruwaad kitaabkan ku jirto rijaasha kitaabkan ee aan lala wadaagin isaga oo aan aynan la wadaagin a'imatu alkutubi sita yani markaan sidaa leeyahay macnaha kutub sita waxaan ujeedaa kuwan xadiidka ee la yaqaano laakiin asxaabu lkutubi sita kutub kaloo ay leeyihiin haddii ninka loogu wariyo halkaana loogu wariyo tirada waa ku daraynaa eekaan sheegaynaa waxay tahay waa rag kutubu sita aan ayaga lagu ixtijaajin ama aan mutaabaca ahaan ama ixtijaaj ahaan midna aan loogu soo qaadin ayb oo ruwaat lkutub sita aan ahaynaan sheegayna ayb taas marka in la ogaado macrifadeeda waxay kaa caawinaysaa waxay tahay qiimaha kitaabkaana lagu ogaana ko axaadiidta daciifka ee kitaabkan ku jiri kartana heerka dacfigoodu taagan yahayna waa lagu ogaan karaa marka in la ogaadaa daraaso gaarana lagu sameeyaa waa muhim ayb marka la tiriyo marka cadadkoodu waxa uu yahay boqol toddobaatan iyo lix raawi boqol toddobaatan iyo lix raawi saxaabo iyo keyrkoodba waa isugu jiraan ayb ile saxaabigu waxaa dhici karta meel kale inaan loogu warinin ilaa kitaabkan maana waa tirinayna boqol toddobaatan iyo lix raawi ee mararka qaar wixii bukhaari loogu ramsiye khat oo kale <clears throat> albukhaariyu fi saxiixi tacliiqan tirada waa ku darayna leanna zawaa-iddaba waa lagu daraa xadiidka bukhaari mucallaqa ku wariyo marka la rabo zawaa-idu sita iyo culimada inay qoraan kan tacliiqa uu ku wariyo waa ku daraan xataa waa ku yani zawaa-id ku darsadaan leanna tacliiqu iyo kitaabka sulbigiisa isku shardi maaha soo ma garanin ayib tirada marka intaasay ayay noqonaysaa fasal kale waxa uu yahay caadaadka musanifka kitaabkiisan dhexdiisa nagu soo martay ayb diraasada marka caadaadku iyada aad bay muhiim u tahay <clears throat> kitaabkuna kolley waa haysataan waa <clears throat> waa fiirfiirinaysaan isnaadka wax khuseeyo caadaad isnaadka khuseysa iyo kuwa matniga khuseeyo ayaan u qaybinaynaa awalan aclaa maa cindahu sanadka ugu caalisan ee kitaabkan ku jiro waa hulaathi waa hulaathi hulaahiyaadka kitaabkan ku jirana waa sideed xadiid <clears throat> sideed xadiid oo hulaahiyaad abaa ah ku jiro hulaahiyaad markaan leeyahy isaga iyo nebiga saddex qof baa u dhaxaysa xadiidka koowaad waa lixdan iyo afar raqamkiisu waa lixdan iyo afar waa min dariiqi cubaydillaahi bni muusa can sulaymaan abi baadaan can sulayman abi idam can cabdillaahi bni abi awfa can الnabiyi sal ll ly slam waa cubaydullahi bni muusa sulaymaan abi abu idam cabdullahi bni abi awfa waa saxaabiga kadib nebiga waa saddexa udhexaysa nebiga iyo bukhaari xadiidka kale waa saddex boqol lixdan iyo toddoba raqamkiisa min dariiqi abi nucaym alfadl bni dukayn can yaxya bni abi lhaytam alcataar can yuusufa bni cabdillaahi bni salaam qaala wuxuu yidhi samaanii rasuulu llahi sala lla ly slama yuusuf nebigaa yuusuf ii bixiyey buyii waa saxaabi isaga marka waa saddex qof baa u dhexayso ka kale waa shan boqol xadiidkaa marka laba jeerow soo noqday saddex boqol lixdan iyo toddobana waa ku yimid sideed boqol soddon iyo sideedna waa ku yimid binafsi nafsi sanad oo isagoo hulaathi ma tiri laba mar marka ma ka tirinayna hal mar un baan u tirinaynaa maadaama hal sanad uu yahay ayb ka saddexaad waa xadiidu salamata bni اlakwac shan boqol lixdan iyo saddex min dariiqi abi caasim annabiil can yaziid bni abi cubayd can salamata bni اlakwac qaala qaala الnabiyu sal ll ly slam yah shan boqol lixdan iyo saddex xadiidka afaraad waa lix boqol soddon iyo shan raqamkiisa can abi nucaym can salama can anas ayb atat imra'atu inabiya sal l slama tashkuu ila aakhirihi waa lix boqol soddon iyo shan xadiidka shanaad waa xadiidu anas lix boqol soddon iyo lix waay waa kanuu ku xigaa sanadkii hadda laftiisa xadiidka kale waa lix boqol soddon iyo toddobo waa isla yacni sanadkii hadda laftirkiisa laakiin waa saddex xadiido saddex matni oo kala duwan waay kan marka saddex xadiidan ka dhiganayna kii hore laakiin sanadkii matnigaba waa soo noqnoqday ayb kan toddobaad waa xadiidu anas lix boqol afartan iyo labo min dariiqi abi nucaym can salamata bni wardaan can anas wamalik bni wamalik bni اlws bni اlxadathan marka anas iyo malik waa isku cadfan yihin waa laba saxaabi dabcan bukhaari iyo nebiga saddex baa u dhexayso waa lix boqol afartan iyo labo laakiin xadiidkan hulaasiga waa dacfi baa ku jiro salamatu bni wardaan waa dacfi baa ku jiro xadiidka sideedaad ee ugu dambeeyo waa mawquuf calaa anas ayb laakiin isagoo kale hulaathi oo kale ayuu yeelana leanna maxaa yeelay wuxuu ku yimid min dariiqi muusa bni ismaaciil can acyan alkhuwaarizmiy qaala ataynaa anasa bna maalik qaala ataynaa anasa bna malik bukhaari iyo anas saxaabiga meeqaa udhexaysa labo marka haddii nebiga uu u kor yeeli lahaa saddexaa udhexayn lahayd waa iska xukmu thulaati buu leeyahay xadiidkaas sideedaad raqamkiisu waa kun sagaashan iyo toddoba kun sagaashan iyo toddoba intaas marka waa aclaa maa cindahu waa sideedaas xadiid hal xadiid oo waxaa jiro aada u malaynayso inuu thulaati yahay laakiin aan thulaati ahayn mursal ah xadiidkaana waa xadiidka sideetanaad oo wuxuu yidhi wuxuu ka wuxuu bukhaari xadiidkaa wuu wariyey min طariiqi cabdillaahi bni saalix can muusa bni culay can abiihi ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam waa saddex si nebiga saddexaa udhexayso laakiin fi lxaqiiqa qof ama ka badan baa meeshaas ka maqan lianna muusa bnu culay aabihii culay bnu rabaax waa taabici nebiga ma soo gaarin <coughs> walidalika bukhaari wuxuu ka dabamariyey sanad kale biriwaayati culay bnu rabaax can suraaqata bni malik ana rasuula اllahi sal l l slam waa marka suraaqa u udhexeeya marka beynahu beyna nabiy afaray noqonayaan marka kaas hulaahi maaha haalibka axaadiidta kitaabkan waxay u badan tahay rubaaciyaad iyo khumaasiyaad bay u badan yihiin rubaaciyaad iyo khumaasiyaad yaa u badan sanadka intaan arkay ugu naasilsanna asaga iyo nebiga sideed qofaa udhexayso kan ugu naasilsan oon arkay waa dhici kartaa in la helo mid kasii naasilsan ayb kitaabkiisan wax sixo ah ma shardisanin adabulmufradka sida saxiixiisa ma shardinin inuunan soo saarin ilaa xadiid saxiixa maahane sidaa maunan shardisanin ayb culimadana tarkiibka iyo tarhiibka iyo yacnii fadaa'ilul acmaalka iyo aad aad uma adkeeyaan oo yacnii aad uma adkeeyaan ayb oo markaa yacni sida ay aad isu ay ugu ad ay ugu adkeeyaan xadiidta xalaasha iyo xaaraamta iyo caqiidada iyo sidaas uma adkeeyaan kuwan haddana sidaasaa darteed ma unan shardisanin sixa haddana sidaa oo ay tahay kitaabkan intii haddana soo martay wax mawduuca nama soo marin xadiid mawduuca nama soo marin ayb dacfiga ku jira waa dacfi dhow oo muxtamal ah dacfigiisa kitaabka marka la mulaaxadeeyana waxaad arkaysaa itisaalu sanadka aada ugu dadaalay sanadka itisaalkiisa waa ku dadaalay ayb oo waxaad arkaysaa xadiid buu soo saarayaa isagoo mur mursal ahaan uu kusoo saarayaa waxaan naga damiya wuxuu soo saarayaa isagoo mursala wuxuu daba dhigayaa isagoo musnada ama xadiidkii oo musnad uu soo saarayaa wuxuu daba dhigayaa isagoo mursal ah yacnii labadii dariiqba irsaalkii markuu keeno isagoo musnadana waa keena xadiidka maalan sideetanaadkii haddaan mihaalinayo culay bnu rabaax isagoo mursalow keenay uma haddana isagoo musnadow keenay ayb laba boqol labaatan iyo saddex xadiidu salmaan haddaa fiiriso isagoo musnadow keenay uma haddana isagoo mursalow soo wariyey can abi cuhmaan ayb boqol lixdan iyo sideed xadiidu salmaan min dariiqi abi isxaaq can xaarihata bni mudarib can salmaan saasuu yidhi abu isxaaq waa mudallis can ayuu ku wariyey weliba dabaqada saddexaad waaye dabaqaat lmudallisiinka ibnu xajar wuxuu daba dhigay marka riwaayo kalow dabageliyey min dariiqi shucbata can abi isxaaq qaala samictu xaarihata bni mudarib oo isagoo marka musarax bisamaac ou keenay markaasuu wuxuu leeyay milahu naxwahu intaa marka waxuu rabaa sanadkan mucancankaa ee inqidaaca khafiga uu ku jiro isagoo musnad mutasila inuu kuu keeno aaduu ugu dadaalay marka itisaalka qofka sanaacada xadiidka ay u dhadhamayso aaduu uga ufahmi karaan ayb mararka qaar yatasaamaxu axyaanan mararka qaar axyaanan wuxuu ku tasaamuxaa ee wuxuu soo dhexgeliyaa wijaado wijaadada sideedda wej ee sideedda qaab ee xadiidka lagu soo xambaaray ka mid tahay waa inaad kitaab uun hesho qof aad fartiisii iyo taqaano wajadtu bikhadi fulaan iyo aada uga wariso saxiixa sidaas ma sameeyo isaga kitaabkan laakiin wijaada wijaadaad baa ku jiro wijaadaadkaasuna waxay yihiin makhramata bni bukayr can abiihi waa xadiidka boqol iyo todoba toddobaatan iyo xadiidka laba boqol iyo toddobo ayb boqol iyo toddobaatan iyo laba boqol iyo toddobo labadaas xadiid waa wijaada saxiixa hal meel ayuu wijaado uga soo saaray baabu dikri usaama kitaabu lmanaaqib laakiin xadiidkaas isagoo musnad u haddana uu keenay isaga marka musnadka waay waxa marka aada u ixtijaajiyey saxiixa kan laakiin riwaayada maqhramata bni bukayr can abihi buu keena waana wijaada sida uu sheegay taariikhulkabiirka uu ku sheegay oo makrama wuxuu yidhi haadihi kutubu abi lam asmac minha shay-an aabbahay kutub ani waxba kama maqlin buu yidhi waa tan laakiin kutubtiisa marka wijaaduu uga warin jiray aabihiis muslim isaga waa ka wariyaa makhramatu bnu bukayr can abihi xadiid badan baa muslim ku jirta ayb haddana kitaabkan isagoo saan ah oo aan sixo loo shardisanin laba bism baa ku jirta bal fiiri marka diqada bukhaari mararka qaar wuxuu ishaaraa ikhtilaafka alikhtilaafu fi lwaqfi waalrafci waa ishaaraya isaga oo aan carabka ku dhufanin tarjiix laakiin la fahmi karo mithaal hal mithaaladaan soo qaadanaba laba mithaal waxaa ka mid a xadiid abi saciidin alkhudri isagoo mawquufuu keenay min dariiqi abi zaxar can abilhaytham can abi saciidin qaala laa xaliima ilaa duu cahratin haddana wuxuu ka dabageliyey marka xadiid marfuuca isagoo marfuucu keenay min ariiqi daraaj can abilhaytham can abi saciid can الnabiy sal ا l slam ayb labadii waa is-ag dhigay abi zaxr can abilhaytham mawquuf daraaj can abilhaythamna waa marfuuc ayuma arjax daa feerisaan idinka tan dambe dacfigaa ku jira lanna axaadiiu daraaj can abilhaytham muariba bukhaari laftiisana waa sheega idiraabaa ku jira marka haddii riwaayadii daciifka ahaydaa lagu rafciyey midii ka roonaydna waa waa lagu waqfiyey labadiiba waa keenay maxaa ujeedkiisu marka uu yahay waqfigaa raajixa waay laakiin isaga waqfigaa raajixa ma ku dhahayo qofka markaa aad uma tasriixinin laakiin waa iska caddahay oo uu sheegay mithaal labaad waa xadiidu kacbi bni cujra lix boqol iyo labaatan iyo labo raqamka ah daad fiirisaan lix boqol labaatan iyo labo rawaahu min dariiqi mansuur can ilxakam mawquufan kadibuu markaa wuxuu yidhi rafacahu bnu abi unaysata wa camru bnu qays can ilxakam bihi wuxuu keenay marka laba nin oo xadiidka rafciyeen ayb ayuu keenay mansuurna uu xadiidkii waa isaga waa waqfiyey labadan ibnu abi unaysa iyo camr bnu qaysna way rafciyeen marka kahrada uu keenay waxaa dareemaya marka weliba riwaayaadkan muslima werinaya marfuucada ah waxaa dareemaya marka in rafcigu uu rajaxayo markaan ayb mararka qaar wuxuu ka hadlaa saxaabiga xadiidka musnad fulaan miya mase musnad fulan see uga hadlaa waxaa ka mid a xadiidkii juwayri uu keenay lix boqol afartan iyo toddobo wuxuu ka wari wuxuu wariyey min ariiqi sufyaan min ariiqi cali bni اlmadini can sufyaan can muxamedin can kurayb can ibni cabaas can juwayriyata kadib wuxuu daba dhigay isagoo can dariiqi caliyin can sufyaan oo caliy bnu اlmadini uu yidhi lam yaqul sufyaan ma dhihin can juwayriyata ilaa maratan yanii intii uu sufyaan xadiidka noo sheegayay hal mar buu yidhi can ibni cabaas can juwayriya inta kale muxuu dhahayay can ibni cabaasin ana nabiya sal ll ly slama qaala lijuwayriyata kada wakada marka xadiidku musnad ibni cabaas miyaa mase musnad musnadu juwayriya waaye ayuu rabaa inuu ku kala tuso leanna marku ay tahay can ibni cabaas can juwayriya waa musnad juwayriya marka laakiin ay tahay ibnu cabaas ana anabiya sal ll slama mara calaa juwayriyata buu soo maray markay tahay xadiidka yaa iska leh ibnu cabaasaa iska leh weliba kitaabka nasaa-iga cilalkiisa waa u badan tahay waxyaabahaas ayb arrin marka uu labada markau keenay sidaan buu tacqiibiyey marka hal mar buu sheegay can juwayriyada waxay ku tuseen sida kale inay xoog badan tahay mararka qaar mutaabacaadou keenaa axyaanan oo taabacahu fulaan ayuu dhahayaa isagoo markaas wax ku rajaxaya mutaabacada ayb oo mihaalkeeda marka waxaa ka mid a lix boqol konton iyo kow xadiidka ah wuxuu keenay taariq bnu ashyam xadiidkiisa min طariiqi marwana bni mucaawiyata alfazaariyi can sacd bni طaariq abi malik can abiihi daariq bni ashyam xadiidka matnigiisii buu sheegay kayfa aquulu idaa sallaytu ayb markuu xadiidka intaa uga baxay ayuu sanad kale keenay uma awrada alxadiida min dariiqi abi khaalid alaxmar can sulaymaan can abi malik can abiihi kii hore marka marwan can abi malik kan waa abi khaalid alaxmar can abi malik maxay isdheeryihiin marka labadooda wuxuu yidhi lam yadkur idaa sallaytu kayfa aquulu idaa sallaytu ma sheegin abu khaalid alaxmar labaa iskhilaaftay marka marwaan iyo waxaa iskhilaafay abu khaalid alaxmar markaasuu wuxuu yidhi musanifka eh, imaamu eh, albukhaari wa taabacahu abu khaalid alaxmar waxaa mutaabaceeyey buu yidhi cabdulwaaxid wayaziid bnu haaruun marka maxay ku mutaabaceeyeen idaa sallaytu ma sheegin marka mararka qaar mutaabaco wax ku kala rajaxaa waa ishaaraya mowdicaasuu ku ishaaray taabacahuda ayb duruqda xadiidka aada buu u tanwiiciyaa mararka qaar xadiidka dhowr dariiq iyo waxbuu ku keenaa isagoo kala jeedo inuu itisaalka sugo isagoo kala jeedo ayb oo xadiidka lix boqol lixdan iyo lix xadiid mucaawiya wuxuu keenay min dariiqi yaziid bni ziyaad can moxamed ibni kacbin qaala qaala muaawiyata mucaawiyatu ayuu ahaa kadib wuxuu keenay dariiqa cuhmaan bnu xakiim qaala xadahanaa moxamed bnu kacbin qaala samictu mucaawiyata naxwahu buu yihi marka marka dariiqan dambe maxaa loo keenay in lagu caddeeyo moxamed bnu kacab inuu ka maqlay mucaawiya ayb kun saddex boqol iyo kow xadiidka ahna xadiidkii waxaa weeyaan xasanulbasri uu yidhi qaala qaala yacni wuxuu yidhi muusa bni ismaaciil can yuusufa bni cabdata can اlxasan qaala kana cuثmaanu laa yakdubu jumcata ilaa amara biqatli اlkilaabi wadabxi اlxamaam marka xasanulbasri waa mudelis markuu yidhaha kana cuثmaan kada waa lafdi ixtimaal inuu maqlay inuunan maqlin keeni karo wuxuu daba dhigay marka riwaayatu mubaarak ibni fadaala can ilxasan qaala samictu cuhmaana ya'muru fii khudbatihi taasuu daba dhigay xasanulbasri marka samaacuu caddeeyey ujeedka marka uu ka leeyahay waa inuu sugaa xasan inuu ka maqlay cuhmaan walidaalika meeshaan xaafid alcalaa-i wuxuu yidhi xasanulbasri kama maqlin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan bilaa shakin haddana waa kana kitaabkan bukhaarigii samaac buu sheegay cali ibnu lmadini kitaabu lcilal samaacuu sheegay inuu ka maqlay cuhmaan bnu cafaan imaamu dahabi siyarka xasanulbasri tarjamadiisa riwaayaat badanuu keenay uu leeyahay samictu cuhmaana oo samaac uu tasriixinayo yacquub alfasawi almacrifatu wataariikh waa keenay taariikhu lmadiina libni shabah wou keenay isagana meeshaa marka wa kutubta maraasiisha kitaabkaa marka jaamicu taxsiilka meeshaasi nadaraa ku jira marka intaan oo a-imo waa khilaafsan yihiin mararka qaar marka waxaa dareeme faa'iidada ku jirto in duruqdan badan la tanwiiciyo faa'iido xadiidi ah ku jirto qofku laakiin waxau umalaynaa iska mukarar xadaanii fulan qaala xadaanii fulan can kada naxwahu milahu maxaa laga rabaa mar haddii milahu la dhahaya dad badan isdhahaya baab kalaa jira iyo sanaaco kale ayb <clears throat> mararka qaar wuxuu ka hadlaa naadiran oo uga hadlaa rijaasha ayuu ka hadla hal maraana isoo martay waana suhayl bnu abi saalix buu ka hadlay boqol afartan iyo sideed wuxuu yidhi kaana suhaylun yatashadadu fi lxadiid suhayl xadiidka waa ku tashadudi jiray wayaxfadu waana xifdin jiray walam yakun axadun yaqdiru an yaktuba cindahu qof inuu wax ka qorto agtiisa ma awoodi karin haddana saasoo ay tahay bukhaariga saxiixiisa suhayl bnu abi saalix ma ka soo saaray bukhaari suhayl ibn abi saalix maqruun isagoo ah unbuu kasoo saaray yacni keligiis lilinfiraad ugama soo saarin muslim laakiin wuu kasoo saaraa nusqada suhayl ibn abi saalix can abihi can abi hurayra ayb hadda ninka uu sidan dhahayo yatashadadu fi lxadiid haddana xaggaa ugama soo saarin sababta maxay tahay ibnu xajar ayaa wuxuu ku sheegay kitaabka huda saariga hidaayatu saarina waa la yidhaahdaa sida uu sheegay sakhawi aljawaahir wadurarka muqadamada fatxiga wuxuu yidhi kaana lahu aqun suhayl bnu abi saalix walaal ayuu qabi ayuu lahaan jiray famaata walaalkiisaa ka dhintay fawajada caleyhi waa u murugooday marka fasaa-a xifduhu xifdigiisii waa xumaaday markaas waxyaabaha marka xanuunka qofka qalbiga ka saameynayo waxbay ku reebeen nin walaalkiisaa dhintay murugtiibaa marka xifdigiisii uu la yaraaday ee markii hore nin sidaana buu ahaa mara ayb mararka qaar marka wuxuu ka hadlaa xadiidka isnaadkiisa markuu soo arooriya kadib ayuu wuxuu dhahaya wafii isnaadihi nadarun mararka qaar buusaa dhaha sagaal boqol toban iyo sideed saasuu ku yidhi iyo kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal waa laba meel ayuu yidhi wafii isnaadihi nadar meesha horena cikrimatu bnu camaar ayaa ku jiray inkastoo cikrima riwaayaadka uu ka warinayo yaxya bnu abi kathiir ay dhib leedahay riwaayadanna aynan ahayn haddana bukhaari laysa lahu kitaabun miya wax saas ayuu yidhi walam yakun lahu kitaabun buu yidhi taasaa waxay ogeysiinaya marka xoogaa nowcan maa nadarka uu sheegaya meeshaa inuu yahay mowdica labaad kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal waa xadiid abi hurayra man ramaanaa bileyli falaysa minaa markuu wariyey buu wuxuu yidhi fii isnaadihi nadarun kaana marka nadarka uu sheegayo yaxya bnu abi sulaymaan ayaa ku jira waana munkaru lxadiid sida bukhaari laga wariyey ou ka wariyey alcuqayli fi ducafaa alkabiir ayb takraarka axaadiid uu soo celceliye ma jirtaa bukhaari marka uu xadiid soo celcelinayo sanadka sanadkii hore maahay sanad kale uu kusoo celinaa isagoo ah takraarka sababta u keenaysana waxay tahay fiqhiga uu ka rabo mardalaan halkan xadiid shan mas'alaa laga qaadana shantii mas'alo shan baab ayuu ka dhigaa xadiidkii waa u baahan yahay marka laakiin waxaa laga yaabaa shantaas jeerba shan dariiqoo kala duwan inuu ku keeno si marka takraarkiina loo helo faa'iido sanadi ah isnaadi ahna meesha aynan uga marnaanin saas ku dadaalaa meel meel marka ciriirinaysaa jirto shan meel ayuu kusoo celiyey matnigii iyo sanadkii meesha koowaad waa xadiidka saddex boqol lixdan iyo toddobo saddex boqol lixdan iyo toddoba waa soo celiyey sideed boqol soddon iyo sideed ayuu kusoo celiyey isla xadiidkii iyo sanadkiiba meesha labaad kun boqol labaatan iyo laba xadiidka ah waaye kun boqol labaatan iyo toddoba haddana ku keenay binafsi sanad ayu ayuuna kusoo celiyey meesha saddexaad kun laba boqol afartan iyo shan weeyaan kun laba boqol afartan iyo sagaal binafsi sanad uu kusoo celiyey meesha afaraad kun laba boqol lixdan iyo lix waaye wuxuun kusoo dhaafnay toddoba boqol siddeetan iyo toddoba toddoba boqol siddeetan iyo toddoba sanadkii uu keenay iyo xadiidkiiba uu soo celiyey kun laba boqol lixdan iyo lix meesha shanaadna waa toddoba boqol siddeetan iyo siddeed xadiidka ah waa soo celiyey kun laba boqol lixdan iyo toddoba uu kusoo celiyey kitaabka waxaa ku jira bukhaariga adabulmufradka laba mucallaq laba meel ayuu mucallaq ahaan usoo arooriyey meesha koowaad waxa ay tahay lambar ma siinin waxa uu yidhi waqaalat asmaau alwa annabiyu sala allahu calayhi wasalama biyadihi ila annisaa'i bisalaam isaga oo musnad ah oo mutasila ayuu keenay kun iyo afartan iyo toddobo kun afartan iyo toddoba wuxuu keenay isaga oo musnad ah meesha horena wuxuu yidhi waqaalat asmaa oo siiqa mucallaq ah buu ku keenay taas marka waa meesha koowaad waaye baabka uu marka ku dhex keenayna waxa uu yahay abwaabta salaamta ayuu ku dhex keenay waxa uu baabeeyey baabun man sallama ishaaratan meeshaa dhexdeeduu ku keenay mowdica labaad ama meesha labaad waxa ay tahay kun iyo soddon iyo afar qaala abu cabdillaahi waqaalat qaylatu qaala rajulu asalaamu calayka ya rasuula allah qaala wacalayka asalaam waraxmat ullah waa baabun kayfa raddu salaam ayuu ku keenay midkan ma soo celinin isaga oo musnad ah kii hore laakiin musnad ahaanna waa u wariyey oo waa u soo celiyey labadaas mucallaq ayaan ku aragnay kitaabka intii daraasadiisa aan ku jirnay mucallaq waa maa xudifa min mabaadi'i sanadihi waay waxyaabaha marka mucallaqa loo malaynayo qaarkood uu leeyahay wa can innabiy wacan kada waxay ku cadfan tahay sanad ka horeeya waayahay mucallaqaani marka siiqatuljasmi waaye maxaa looga talagelaa marka saxiix waaye maa la dhahayaa maya mucallaqa haddii kitaab sixa la iltizaamay haddii lagu soo dhex arooriyo bisiiqati ljasmina lagu keeno waa saxiix waa la dhihi karaa laakiin xadiidka mucallaqa ah haddii uu ku yimaado kitaab aan lagu iltizaamin sixa ee kitaabka musnadkiisii baanba saxiix la iltizaamine mucallaqiisa see loo dhahaa waa saxiix ilaa wila ma la dhahayo waa un la baaraya wixii laayiq u noqdo culimada mujtahidiinta agtooda iyo ay ku xukumayaan ayb hal riwaayo oo israa wuxuu keenay qiso oo min alisraa ah waa boqol iyo soddon iyo sideed can cabdiraxmaan ibni abza qaala qaala daawuudu calayhi salaam ayb mararka qaar wuxuu sharxaa kelimaadka gariibka ah mushkilkana waa bayaaniyaa xadiidka raqamkiisu yahay boqol lixdan iyo shan markuu dhammeeyey waxa uu yidhi annashu cishruuna waannawaatu khamsatun waluuqiyatu arbacuuna ayb shan boqol sagaashan iyo labo xadiidka ah wayansa aljadla meesha qaala abuu cubayd buu yidhi aljadlu alkhashabatu alcaaliyatu alkabiiratu xadiidka shakalu bnu xumayd lix boqol lixdan iyo saddex waxaa ku jirtay wa shari maniyi acuudu bika min shari maniyi qaala wuxuu yihi bukhaari qaala wakiicun maniyi yacni الzina wاlfujuur kun laba boqol sagaashan iyo toddoba xadiid ibraahim kana asxaabuna yurakisuuna lana fi اllacibi kuliha markuu dhameeyey wuxuu yihi yacni sibyaan ciyaarta waxaa loo ruqseynaya ilmaha ayb axyaanan kunya hadday soo aroorto mufrado ah oo aan qofkeeda la garanaynin oo keli ah qofka magaciisau sheegaa ayuu she <coughs> ayuu sheegaya waxaa ka mid ah abu qursaafa waa hal meel kun laba boqol konton iyo saddex abu qursaafa wuxuu yidhi ismuhu jandaratu bnu khayshana ayaa la yidhaahdaa ee fiqhigiisa taraajimtiisau ku jiraa kitaabkan xataa sida saxiixa waa tarjamanayaa markaas wuxuu keenaya xadiid tarjamada marka mararka qaar caam ayay noqone tarjama caama ayuu keenaa xadiidkiyaa khaas noqonayo cumuumka tarjamadiisa marka xadiidkaa lagu taksiisana maalan wuxuu keenay nuhaaqu lxamiir wa nubaaxu lkilaab waa si caama ayuu ayuu u tarjamaystay xadiidkana wuxuu ku qeyday habeenkii ayb cagsigeedana waa jirtaa oo maalan wuxuu yidhi mararka qaar yacnii wuxuu keenay qisadii caa-isha waxay ahayd qisadii ahayd addoonta oo iyada ay mudaberada ka dhigtay tarjamadeeda waxaa ku jirtay baabu bayci alimaa-i ama bayci alkhaadimi min alacraab ayuu baabaystay tarjamo ka dhigtay xadiidka ou keenayna wax acraab kama muuqanin laakiin duruqdiisa kale ee baqawi sharx sunnaha kusoo saaray bay ku jirtay caa-isha waxay amartay in gabadha addoonta laga gado reer baadiye in laga gado taana marka saxiixa lafteedana wuu ku sameeyaa sidaas ayb oo baabu bayci alkhaadimi min alacraab ayuu yidhi wuxuu ku keenay marka sharxu suna lilbagawi saddex kun laba boqol lixdan iyo kow fa amarat ibna akhiiha an yabiicaha min alacraab tarjamadana marka eh, acraab xadiidkana ma ku jirto reer baadiye in laga gado ma ku jirin ayb oo waxay tidhi biicuuha min shari alcarabi malakatan kuwaas marka yay noqdeen reer baadiyihii isaga tarjamaduu ku sharxay riwaayana inay reer baadiyaha tahay sheegayso waa middaa baqawiga ayb ugu dambeyn kitaabka dabacaadkiisa iyo waxyaabaha ku tacalluqo iyo makhduudaadkiisa kitaabka dabacaad badan uu leeyahay laakiin uun dabcada dabacaadkiisa laba dabco waa qadiim oo dabcat izmiir oo dabca turkiya waaye waa dabca makhduud maaha waa madbuuc boqol iyo dhowr sano meelahaasay daabacan tahay mid kalena waa iyadana lamidoo dabca xajariya weeyaan labadaas dabco waa laba madbuuco qadiim ah ayb makhduudaadkiisuna midda ugu qadiimsan waa naaqis huludka dambe unbaa jiro inta hore waa naaqis kuwa kale marka madbuucaadka la makhduudaadka lahayana oo dhammayska tiran way badan yihiin haddii laysku jamciyana un markaa waa dhici kartaa marka khidmo fiican in kitaabka ay u noqoto dabacaadkan hadda mucaasarkee jiro middaan maktaba khaanjiya ay daabacday yaa ugu roon anugu waxaan ka akrinayay rashul baradka rashul baradkan khaladaad badan baa ku jiro iyo waxyaabo saqadaad badan waxyaabo ka dhacdhacayaa jiro oo aan ku jirin maalan meeshii ahayd qaala alimaamu albukhaariyu xadahanaa shucayb bnu abi xamsa u ka bilaabay abulyamaanaa ka maqan meeshaas waxyaabahaas marka waxay u baahan yihin marka istidraagi in laga sameeyo kuwaan ayagu daarulxadiidku wax la tiriya maba ahma taas maba sheegayna wax la tiriya maa middaan marka middan zuhayriga waa iska iyadana waa iska roon tahay midda sidiiq waa roon tahay midda eh, sheekh ilalbani sidoo kale way iska roon yihiin dabacaadkaas middaan uun khaanjiyada aada ugu dadaasho naska iyo waxyaabaha dabdigiisa iyo umuuraha ku tacalluqo kitaabka un dabacaadkiisuna sidaas weyaan shuruux badan male kitaabku sharaxan fadlu sharaxan jiilaaniga uu leeyahayna aada uma badna marka kitaabka intaas uu noogu dhammaaday ilaahay subxaanahu watacaala wixii aan ka gefnay cilmiyarideenna iyo waxay tahay uun deg degeenna wixii aan ka asiibnayna ilaahay un baa na waafajiyey marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina mxamed